alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray qeybta ku saabsan dalaalat lafdi alcaami waisticmaalaatih dalaalat lafdi alcaami waisticmaalaatuh qeybta ku saabsan baynu ku soo jiray waxay mashaayikhdu u qaybiyeen xafid allaahu axyaa'ahum wa raxima amwaatahum saddex qaybood bay caamkii u qaybiyeen iyo macnaha uu ku tusinaa saddexda qaybood laba qaybood oo ka mida waa marnay mid waa caam aan takhsiis gelin wuxuu ku dhacayaa afraadda soo gudagelaysa lafdiga oo dhan ayuu ku dhacayaa waxna lagama reebin oo inaba wax takhsiis soo galay ma jiro waxaa la yidhaahdaa alcaamu albaaqi calaa cumuumih waa caamka ku baaqiga ah ee ku sugan caamnimadiisa bimacnaa caamnimada wax wax ka reebaya ma jiro cala aliطlaaqi waalcumuum baa loo jeeda cala alcumuumi ayaa loo jeedaa marka alcaamu albaaqi calaa cumuumihi waa la yidhahdaa alcaamu almaxfuuduna waa la yidhahdaa waa caam cumuumkiisa la ilaashay oo la dhowray wallahu bikulli shayin caliim baa ka mid ah nooca labaad waxa uu ku saabsanaa caam looga jeedo khusuus oo lafdiga caam ah macnaha looga jeedaana waa khusuusoo macno gaaraa loo jeedaa waa noocay culammadu yidhaahdaan cumuuman yuraadu bihi alkhusuus lafdiga caam ah muraadka looga jeedaana waa macno gaar ah lafdiguna macno guud buu sheegaya aladiina qaala lahum nnaasu naaska ku yidhi looma jeedo jamiicu nnaas ee waxaa loo jeeda bacdu nnaas bacdi dadka ka midaa loo jeeda waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus waana usluub lugat lcarab lagu yaqaano in wakhtiyada qaarkood cumuum la iطlaaqo oo la sheego iyadoo khusuus looga jeedo nooca saddexaad waxay yidhahdeen mashaayikhdu waqad yuطliqu caama uma yadkulhu takhsiisu waqad yuطliqu inuu iطlaaqo sheegaa laga yaabaa saaxibu sharcigu caaman caam uma yadkulhu deedna uu galo altakhsiisu khaas yeelis oo la khasiso wa hada huwa alcaamu almakhsuus kaasi waa caamkii la khasisay ka qowlihi tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu tusaalaheedu waxay ahaatay hadalku allah uu yidhi wاlmuطalaqaatu dumarkii la furay ee la talaaqay yatarabbasna way suganayaan ay liyatarabbasna ha sugtaan bianfusihinna nafahooda ha la sugtaan alaaata quruu saddex caado yani saddex xayd calaa qawlin ama saddex duhuri cala alqowli alaakhar falafdu lmuطallaqaati erayga almuطallaqaat caamun caam weeye khusisa biqowlihi tacaala waxaa lagu khasisay hadalkiisu allah uu yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwii uurarka u saaxiibka ahaa yacnii dumarkii uurka lahaa ajaluhunna ay ajalu ciddatihinna muddada ay ku cadadbaxayaan ajasha cadadbaxoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurkooda ay dhigaan yani marka la furo cadadbaxoodu wuxuu ku xidhan yahay inay uurkooda dhigaan fajacala ajalahunna wadca alxamli laa alaaثata quruu wuxuu ka yeelay ilaahay ajalahunna muddada ay ku cadadbaxayaan dumarkii la furay ee uurka lahaa wadca alxamli inay uur ka dhigaan laa alaaata quruu saddex markaa saddex qar'i yani saddex caado ama saddex daahirnimo cala alqowli alaakhar lagama dhigin cadadbaxoodii marka aayadda hore waa caamo waa caam waalmuطallaqaatu al baa ku jirtay waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysa ashaasi waa almawsuulo ah yacni asmaa'u lmawsuulaatkuna cumuum bay faa'ideeyaan haddaan cid gaara oo machuuda aan looga jeedin waxay faa'iideeyaan cumuum markaynu leenahay cid gaara oo machuuda ah, waxaynu u jeednaa waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in cid gaara loo jeedo oo lafdigu cid kasta uu ku rumoobo aan looga jeedin mislu qowlihi tacaala wa qaala aladii aamana looma jeedo mid kastoo rumeeyaa saa yidhi laakiin waxaa loo jeeday mid gaar ah markaasoo kale cumuum uma dhacayn shaksi mucayana looga jeeday oo muraadku ahaa laakiin mid kastoo rumeeyaa sidan yidhi muraadku ma ahayn marka aayaddaasoo kale mawdica macnaha igu soo aroortay shaksi mucayana muraadku ahaa haddii sidaas aynay ahayn oo asmaa'ul mawsuulaadka looga jeedo cid kasta oo lafdigaasi ku rumoobayo waxay faa'idaysaa cumuum marka dumarkii la furay dhammaantood yani waxay suganayaan bimacnaa ha sugtaan saddex markaa qar'i ama saddex caado lafdiga caamnimadiisu saasuu sheegaya cumuumka haddaba takhsiis baa galay waxbaa laga reebay bacdu almuطallaqaat oo aan saddex caado suganayn baa jira oo waa dumarkii uurka iyagoo iyagoo uur le la furay waa dumarkii iyagoo uur le furay oo aayaddan kalea sheegaysa wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun marka aayaddaasi waa khaas aayaddii horena waa caam cumuumkaa hore wuxuu noqonayaa alcaamu almakhsuusu caam la khasisay bimacnaa dakhalahu takhsiis khaas yeelis baa gashay waxbaa laga reebay bacdu lmuallaqaat yagu waxay noqdeen saddex caado qaar aan sugayn ee inay markaa umulaan keliya ku cadadbaxaayo ha ka badato saddexdii qar'i muddadeedii ha ka badato ama ha ka yaraato saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa caamka marka laga eegaayo min xaysu takhsiisu wa cadamu waxa isweydiinla labada dambe maxaa u dhexeeya ka hore garanay waa caam cumuumkiisa loo daayey oo aan wax taksiisiba gelin laakiin caam khusuus looga jeeday iyo caam la khasisay farqiga u dhexeeyaa muxuu yahay ahlucilmigu waxay sheegaan furuuq dhowra farqiyo dhowra oo u dhaxeeya ay ahlucilmigu sheegaan farqiyadaa waxaa ka mid ah caamka la khasisay marka hore cumuumkiisu waa muraado waa loo jeedaa caamnimaa looga jeedaa oo lafdigan caamkaa marka la sheegayay muraadka looga jeeday cumuumnimaa looga jeeday caamnimadaa in loogu camal falaana laazim ahayd caamnimadana waa loo deliishanayey ilaa inta takhsiisku ka soo gelaayo caamnimadana waa loo deliishanayaa ilaa inta takhsiisku ka gelayo ayaa caamnimada loo deliishanaya marka takhsiisku galo intii laga reebay keliya ayaa markaa laga reebayaa baaqiga sidii baa loogu camal falaya wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثaةa quruu waa caam lowlaa haddaynay soo aroori lahayn waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun caamnimadaasaa lagu camal fali lahaa laakiin waxaa diiday in aayadda hore caamnimadeeda loogu camal falo yacni aayadda kale soo aroortay wax ka reebtay laakiin caamun yuraadu bihi اlkhusuus caamka khusuuska looga jeedo marka horeba marka la sheegayey muraadku khusuus buu ahaaye cumuum maahay aladiina qaala lahum اnnaasu muraadka marka horeba looga jeeday jamiicu nnaas baa ku yidhi ma ahayn ee bacdu nnaas baa ku yidhi baa muraadku marka horeba ahaa marka cumuumku marka horeba muraad ma ahayne muraadku marka horeba wuxuu ahaa khusuus buu ahaa hadduu yahay caamun yuraadu bihi lkhusuus caamnimona looguma markaa looma deliishanayo waa midda labaadee alcaamu lmakhsuusu daliil lafdi oo khaas yeelaya waa in la helaa laakiin caamun yuraadu bihi lkhusuus arrin macnawi oo caddeeya inaan markaa loo wada jeedin baa ku filan oo deliil lafdiya in la helo yacni markaa ma aha laazim waa inay tahay shay macnawiya waa in la helaa oo caddaynaya inaan loo wada jeedin cumuumka wa qaala lahum nnaasu daliil lafdiya oo caddaynaya in khusuus looga jeedo meesha ma yaal laakiin caqlan baa waxaa la garanayaa dadka dhammaantood carab iyo cajam intay u wada yimaadeen inay sidan ku odhan qaaraadka adduunyadoo dhan dadka ku sugani dhammaan inaynay ku wada odrhanin nebiga sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintii reer madiina dadkii baa isu soo kiin urursaday ee ka baqa intay halkaa ugu wada yimaadeen inay ku odhan caqlan baa la garanaya marka looma jeedo dadkaa ku wada yidhi ee waxaa loo jeedaa bacdi ka mida ku yidhi marka furuuq bay ahlucilmigu sheegaan labadaa farqi ay ka mid yihiin qaalibka cumuumaadku waxay soo gelayaan alcaam almakhsuusu caamka la khasisay bacdi usuuliyiinta ka midi waxay dhahaan haalibku waa min alcaami almakhsuus cumuumu xukmi alkhiaabi alkhaasi bihi sala allahu alayh wasalam khitaabka xukumkiisa caamnimadiisa khitaabkaasoo alkhaasi bihi ku gaara nebiga sala allahu calayh wasalam xagga lafdi ahaan ugu khaas ah oo isaga lagula khitaabayey cumuumka uu caam yahay xukunkiisu baa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya alkhitaabu alkhaasu binnabiyi sala allahu alayh wasalam khitaabka ama hadalka ku gaarkaa nebiga sala allahu alayh wasalam oo ilaahay nebiga kula khitaabay oo kula hadlay sala allahu alayh wasalam yatanaawalu xukmuhu lummata wuxuu gaadhayaa oo camimayaa xukunkiisu ummadda ayuu camimayaa ilaa idaa dalla daliilun calaa ikhtisaasee beh inuu daliil ku tusiyo mooyaane gaar noqoshada uu nebiga ku gaarka yahoo ku khaaska yahay inuu daliil ku tusiyo mooyaane haddii kale xukunkiisu ummaddu caam ku noqonaya mas'alada halkan ay mashaayikhdu kaga hadlayaan waxay ku saabsan tahay nabiga sala allahu calayh wasalam haddii lala khitaabo oo lala hadlo oo allah uu ku yidhaahdo yaa ayuha annabiyu nebiyow sidaas samee ama arrinkaasaanu ku xalaalaynay ama caynkaa ha samaynin ma wuxuu noqonayaa xukunkiisu mid caam ah buu noqonayaa ummaduna ay la wadaagto min xaysu almacnaa mise mid caama noqon maayo nebiga khusuuskiisaa lala hadlo lala khitaabaya xagga lafdiga inuu markaa lafdiga xagga lafdiga inuu nebiga ku gaar yahay shaki kuma jiro laakiin xagga macnaha ummaddu ma kala wadaagtaa mise lama wadaagto cumuumka laga hadlayaana waa cumuuman min xayu lmacnaa laa min xayu lafdu waa cumuum xagga macnaha ah ee xagga lafdiga ma aha lafdiga inuu nebiga ku gaar yahay shaki kuma jiro laakiin xagga macnaha ummaddu ma la wadaagtaa oo xukumkaasi ma ka dhigan yahay mid ummadoo dhan lagu yidhi maadaama ummaddu ay nebiga ku dayanayso sala allahu alayh wasalam oo ilaahay uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi illahi xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir mise kama dhigna xagga macnaha inuu ummaddana cammimaayo oo ay la wadaagto oo siduu lafdi ahaanba nebiga ugu gaar yahay uu macno ahaanna nebiga ugu gaar noqonaya ama xukum ahaanna nebiga ugu gaar noqonaya sala allahu alayh wasalam taa khilaaf bay culammadu sheegaan ka qaacida ahaan culammadu isku khilaafsan yihin laakiin masalada aan taxriirinno saddex suuray leedahay hal suuroo ka mida ah khilaafka ku imanaya laba suuro waa laysla isla ogoliyey in nabiga sala allahu alayh wasalam lala khitaabo oo khitaabka laftiisa ay ku sugan tahay qariino ku tusinaysaa inay ummaddu la wadaagto taasoo kale waa laysku waafaqsan yahay in caam laga qaadanayo xukunkaasi inuu caam yahay in laga qaadanayo mar haddii qariinatu tacmiim ay ku laran tahay waa la isla ogoliyey tusaalaheedu waxay tahay yaa ayuha الnabiyu إida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna nebigaa loo yeedhay salى اllahu alayh wasalam haddana waxaa laga dambaysiiyey jamac ummaddoo dhan lala hadlayo yaa ayuha الnabiyu إida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna وaxsu lcidda ifraad khitaabkii laguma wadin qariinatu tacmiim baa ku ladhan khilaaf kuma jiro xukum caama in laga qaadanayo waayo khitaabkii nebiga khaas ahaan loola hadlaayey ee loo yeedhay waxa ku ladhan amaarad ku tusinaysa inaan xukunkaasi nebiga ku gaar ahayn ee ummadda uu caam ku yahay oo mu'miniinta kale la wadaagto taa khilaaf kuma jiro halkaa dhig suuro labaad khitaabkii nebiga sala allahu alayh wasalam gaarnimadiisa lala hadlay haddii qariino ama amaarad ku tusinaysa inuu nebiga ku gaar yahay sala allahu alayh wasalam oo aan lala wadaagin ay ku ladhan tahay markaana in khaasnimo lagu xambaarayo xukunkaa nebiga lagu gaar yeelayo taana iyadana khilaaf kuma jiro tusaalaheedu waxay tahay wamra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin yadana khaalisatan laka min duuni lmu'miniin baa la socota aday ku gaar mu'miniintu kulama wadaagaan inuu xukunkaasi nebiga ku gaar noqonayo layskuma khilaafsanaa labadaa qariino markuu ka madhan yahay oo labada calaamadood midnaba aynay la socon qariinatu tacmiim iyo qariinatu takhsiis xukunka in lagu caam yeelaayo ummaddu ay la wadaagto iyo in xukunka nebiga lagu gaar yeelaayo labada qariinaba markuu ka maran yahay waa mawdic alkhilaaf waatay culammadu isku khilaafeen laba qowl baynay culammadu ka leeyihiin labada qowle ay ka leeyihiin jamaahiirtu waxay yidhaahdeen hadduu labadaa qariinaba ka maran yahay waa caamun min xayu lmacnaa inuu yahaanu ku xambaarayna waana sida saddexda imaam ay ku tageen imaam axmed iyo imaam malik iyo imaam abu xaniifa qowlka kale wuxuu yahay waa sida shaafici ku tegey oo labada qariinaba markuu ka maran yahay khitaabkii nebiga lagula hadlay lafdi ahaan qariino xukunka la caam yeelaayo iyo qariino xukunka la khaas yeelaayo nebiga lagu gaar yeelayo labada mid walba markuu ka maran yahay asal wax ah shaafici yidhi in khaasnimo lagu xambaaro waayo lafdigi waa gaar maadaama lafdiga khaas yahay khaasnimadiisaa in lagu xambaaro khusuuska la istisxaabo baa ku yahay mualifiinta kitaabka qoray waxay doorteen qowlka jamaahiirtay doorteen saas aawadeed waxay yidhaahdeen alkhitaabu alkhaasu khitaabka gaarka ah binnabiyi sala allahu alayh wasalam xagga nebiga xagga lafdiga ugu gaarka ah maaha xukum ahaani lagu gaar yeelay qariina hadday la socoto mawdicu khilaafkii maaha yatanaawalu xukmuhu waa gaadhayaa xukunkiisu alummata ummadda ayuu gaadhayaa oo camimaya min xayu lmacnaa bay ujeedaan laa min xayu lafdu ila min xayu lafdu in nabiga lala hadlaayo waa la garanaya oo lafdigani khusuus yahay laakiin xagga macnaha caamma ka yahay yatanaawalu waa gaadhaya waa camimaya xukmuhu xukunkiisu alummata ummaddaba waa camimaya ilaa idaa dalla daliilun inuu daliil ku tusiyo mooyaane calaa ikhtisaasihi bih inuu nebiga ku gaar yahay xukunkaas ikhtasa laazim iyo mutacadday mid walba noqotaa ikhtasa bihi waa la gaar noqday iyo ikhtasahu waa ku gaar yeelay labada mid walba luqa ahaan waa la isticmaalo labadubana waa fasiix yakhtasu biraxmatihi man yashaa wuxuu ku gaar yeelayaa ilaahay naxariistiisa man yashaa oo manta mafcuul laga dhigo marka waxa weeye mutacadi baa loo isticmaala ikhtasa bihi iyo yakhtasu bihina iyaduna waa fasiixo waa la marka hadda waxa weeye sidii laasimka ahayd bay u isticmaaleen calaa ikhtisaasihi xukunkaasi inuu gaar noqdo waa masdarun mudaafun lifaacili bihii uu nebiga ku gaar yahay wa min adilati dalika taa daliiladeeday ka mid ahaatay daliilada ku tusinaya mas'aladaas bay ka mid ahaatay ama xukunkaas qowluhu tacaala falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha markuu ka gutay zayd minhaa ooridiisii oo zaynab ah wataran yacnii dantiisii uu ka gutay zawajnaakaha waa kuu guurinay ba allah yidhi oo nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaanu kugu guurinay likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun si aanu ugu sugnaanin mu'miniinta korkooda wax markaa dhib ah fii aswaaji adciyaa'ihim yacnii kuwii ay sheegan jireen aynay dhalin dumarkii ay qabi jireen haddii ay guursadaan eh, guurka ay guursanayaan markaa wax dhib ah si aynay mu'miniinta ugu sugnaan ay ugu bannaanaato idaa qadow minhunna watara markay kuwa adciyada ah yacnii kuwaas la sheegan jiray ee aan la dhalin ee tabanniga lagu sameeyey ee laga ilma yeeshay markay dantooda ka gutaan dabadeed dabadna ay talaaqaan oo furaan kadib inay guursadaan mu'miniintu si aynay wax dhiba korkooda aynay ugu sugnaan iyo mashaqo ah oo ay ugu bannaanaato baan adiga kugu guurini wajhul istidlaalka laga deliishanaya waxay tahay bes guurinta nebiga sala allahu alayh wasalam uu ilaahay u guuriyey zaynab markii zayd u furay dabadeed zaydna waagii hore intii aan la xaaraantinimaynin ilmo aan la dhalin in tabanni lagu sameeyo laga ilmo yeesho intaan la xaaraantinimayn ka hor nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa waa ka ilmo yeeshay oo yacni zayd ibnu moxamed baa loo yaqaanay laakiin markii la manciyey oo la diidey oo aayaadkii ay soo degeen uu ilaahay yidhi udcuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cind allah intii ka dambaysay waxaa loogu abtiriyey zayd aabbihii xarisa oo zayd ibnu xarisa ayaa la yidhi marka maadaama xilli loo yaqaanay ina muxamed inuu yahay sala allahu alayhi wasalam ooridii markaa uu guursaday zayd ee uu dabeedna dalaaqay inuu nebigu guursadaa waxaa lagu burinayay caadadii carabtu ay taqaanay oo ku saabsanayd ilmaha tabanniga lagu sameeyo oo laga ilmo yeesho oo la sheegto ee aan la dhalin in waxa weeye ilmihii la dhalay oo kale inuu la xukum noqonayo gabadhuu guursadana inay u noqonayso maxram caadada noocaasoo carabtu ay taqaanaa lagu burinayey guurinta nebiga loo guuriyey zaynab falamaa qadaa zaydu minhaa wataran zawajnaakaha likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadow minhuna watara wa qowluhu tacaala iyo hadalku allah uu yidhi ayaa u daliila fi lwaahibati nafsaha tii nafteeda bixisay ee nebiga siisay sala allahu alayh wasalam uu sha'nigeeda ka yidhi khaalisatan laka min duuni lmu'miniin yacnii la raaciyey xaalay adiga ku gaar tahay baanu ku xalaalaynay oo muminiintu aynay kula wadaagayn walow kaana xukmu lkhitaabi bihi hadduu ahaan lahaa xukunka khitaabkee nebiga lala hadlayaa yakhtasu bihi mid nebiga ku gaar noqonaya hadduu ahaan lahaa lam yasixa atacliilu fi laayati aluulaa sababayntu may asaxdeen aayadda hore gudaheeda oo waxaa loo sababeeyey likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadow minhuna watara bas nebiga markaa in loo guuriyey kama dhalateen mu'miniintana inay u bannaan tahay marka maadaama loo tacliiliyey guurinta nebiga loo guuriyey keliya ayaa mu'miniinta xarajkii lagaga rafcinaya oo lagaga kor qaadaya waxay ku tusinaysaa inkhiaabka nebiga lagula khitaabay xukum ahaan inay ummaddu la wadaagayso asal ahaan walam yuxtaj walam yaxtaj ila atakhsiisi fi alaayati ahaaniya umana baahdeen ama walam yuxtaj ila atakhsiisi looma baahdeen khaas lagu khaas yeelayana looma baahdeen fi laayati ahaaniya aayadda labaad khaas yeelista lagu khaas yeelaayo yani markaa looma baahdeen fi laayati ahaaniya aayadda labaad ama uma baahdeen khaas yeelista la khaas yeelay oo nebiga lagu gaar yeelay aayadda labaadna yani uma baahdeen oo khaalisatan laka min duuni lmuminiin khitaabka nebigaa lala hadlaayay yaa ayuha anabiyu inaa axlalnaa laka markaasaa dumarkii loo baneeyaa la sheegay ilaa aayadda uu ilaahay ka yidhi wamra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi marka nebiga khusuuskiisaa lala hadlayaa haddana maca dalik waxaa la raaciyey khaalisatan laka min duuni lmuminiin marka haddii waxa weeye in nebiga lala hadlaayo khusuuskiisa keliya ay ku filan tahay in khusuus laga qaadanayo xukunku inuu nebiga ku gaar yahay xaajo looma qabeen khaalisatan laka min duuni lmu'miniin lowlaa haddaan la odhan lahayn khaalisatan laka min duuni lmu'miniinna inay ummaddu la wadaagi lahayd baa laga qaadanaya marka khusuusiyadu daliil ka ziyaada ah khitaabka inay u baahan tahay baa laga daliishanaya oo haddii la yidhaahdo miyayna aqbali karin in tawkiid looga jeedo oo hadalka hore iyadoo laga gartay in nebiga ay ku gaar tahay haddana calaa sabiili tawkiid lasii adkaynaayo la yidhaahdo khaalisatan laka min duuni lmu'miniin waxaa la odhanayaa ida اxtamala الnasu التa'siisa wالtawkiida macan xumila calى التa'siisi wujuban hadduu nasku laba macno aqbali karo siday qaacidadu tidhaahdo macno cusub inay sheegayso oo ta'siis ah ta'siisku waa maxay macno aan hore loo sheegin ayay markaa yacni markaa sheegaysaa ta'siis oo wax cusub baa la samaynaya wey ta'kiidna waa maxay macno hore loo soo sheegaa lasii adkaynaya marka hadduu labadaba aqbali karo tasiis iyo tawkiidba waxaa lagu xambaarayaa tasiiskaa lagu xambaaraya waajibnimaana loogu xambaaraya sababtu waxay tahay tawkiidku waa khilaafulasli asalka waa khilaafsan yahay asalkiyo haalibkuba hadalku waa inuu tasiis faa'iideeyo macno cusub inuu tawkiid faa'iideeyo macno la soo sheegay uu sii adkaynaayo waa khilaafu اlasli waana khilaafu lhaalib marka maadaamay sidaas tahay waxaa lagu xambaarayaa ta'siis in looga jeedo oo khaalisatan laka xaalo mu'akida a ah maahae waa xaalo yani waxa weeye muasasa ah weeye waa xaalo mu'asisa a ah weeye ee xaalo mu'akidaa maaha waxay kaloo culammadu ka deliishadaan jamaahiirtu aayaddan uu ilaahay yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasanatu liman kana yarju allaha walyowma alaakhir oo waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa wax kasta oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sameeyo in lagaga dayanaayo waxaa laga reebayaa keliya wixii daliil ka reebay oo la yidhi kaga dayanna dee in khusuuskiisa lala hadloo la yidhi sidaa samee oo macno ka ziyaado aan lagu darino daliilka khusuusiyadu kama cadda markaa sida jamaahiirtu ay mareen ayaa waxa weeye markaa fiican oo arjax ah oo qawiysan oo ah nebiga sala allahu alayh wasalam khusuuskiisa wixii lagula khitaabay khitaabka macno ka ziyaadoo nebiga ku gaar yeelaya haddaanu jirin iyo daliil ka dheeraadi waxaa lagu xambaarayaa inay ummadduna la wadaagayso aanu nebiga ku gaar ahayn ayaa lagu xambaaraya wixii daliil laakiin ka reebay in nebiga lagaga dayanaayo oo nebiga ku gaar yeelay daliil iyadu waxay noqonaysaa khaasnimo in lagu xambaarayo xukunkaasi inuu nebiga ku gaar yahay oo aan lala wadaagay sida dumar afar ka badan inuu meher ku kulmiyo oo kale nebiga sala allahu alayh wasalam baa la gaara mu'miniintu la wadaagi maayaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelintu bicumuumi lafdi lafdiga caamnimadiisu ku sugan yahay laa bikhusuusi sababi sababta gaarnimadeeda kuma sugna idaa warada markuu soo arooro lafdulcumuumi lafdigii caamka abaa soo arooray cumuumka lafdigiisi baa soo arooray bimacnaa eray cumuumku tusinaya calaa sababin khaasin sabab gaaruu ku soo arooray lam yasqud cumuumuhu dhici maayo cumuumkiisu ama lam yusqid ma ridaayo ay huwa sababku cumuumahu caamnimadiisa ridi maayo sawaaءn kaana asababu su'aala aw hayrahu waxaa isku mida ahaaya sababtu su'aal ahaataya aw hayrahu ama waxaan su'aal ahayn ahaataya ama hayrahu baa fiicnayd kamaa ruwiya sida la soo wariyey annahu sala allahu alayh wasalam nebigu mara calaa shaatin maytatin inuu soo maray neef adhi bakhti ah limaymuunata neefkaa baktigoo maymuuno u sugnaaday bimacnaa maymuuno u sugnaan jiray waa ilahaan jirtay bakti markaa cidi ma laha ee wa bictibaari makaan yani maymuunaa neef ka lahaan jirtay fa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam ayuma harag kasta oo dubiqa la madageeyo faqad tahura xaqiiqaa daahir buu noqday wayadullu lidalik waxaa ku tusinaya sidaas inay tahay alcibraةu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab ana asaxaabata waa in saxaabadii nebigu salى اllahu alayh wasalam kaanuu yastadiluuna biاlcumuumaati ay ahaayeen qaar deliishada e, cumuumaadka qaar deliishada cumuumaadka qaar deliishada inay ahaayeen cumuumaadkaasoo alwaaridati fii asbaabin khaasa ku soo arooray sababo gaara min hayri khilaafin khilaaf la la'aanteed yani xaalay khilaaf ka maran yihiin ayay saxaabadu deliishan jireen cumuumaadka asbaab gaara ku soo arooray khilaafay saxaabadu arrinkaa isku khilaafsanaayeenna lama hayo ama qaarkood ay yidhaahdeen maxaad caamkan u deliishanaysaa sabab gaaru lahaaye wa asraxu ladillati daliilada waxaa ugu caddaan badan fii daalika arrinkaas ku sugan in lafdiga caamnimadiisu la qaadanayo sababta gaarnimadeeda aan la cuskanaynin ana alansaariya ninkii ansaarta ahaa ansaar ka mid ahaa alladii kaasoo qabbala dhunkaday alajnabiyata gabadha ajnabigaa dhunkaday gabadh ajnabi ka ahoo aan xalaal u ahayn ayuu markaa dhunkaday wa nasalat fiihi ay ku soo degtay aayaddu allah uu yidhi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalku iyo khayraadku waxay tegsiinayaan xumaanaha iyo dembiyada aayaddaasaa ku soo degtay sa'alow wuxuu weydiiyey ninkaasi rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay can xukmi haadihi alaayati aayaddan xukumkeeda ayuu weydiiyey hal yakhtasu bihi isaga ma ku gaar noqonayaa biqowlihi wuxuu ku weydiiyey odhaahdiisa ah aliya haadaa waxdii maanigoo keliya ii sugnaatay tani faajaabahu nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ugu jawaabay nebigu sala allahu alayh wasalam bima yadullu cala atacmiim wax ku tusinaaya caam yeelis in ummadda lagu caam yeelaayo xaysu qaala goortuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu ku jawaabay wax caam yeelis markaa ku tusinayo bal liummatii kullihim waxay u sugnaatay ummaddaydoo dhan wayuwadixuhu min jihati luga waxa caddaynaya xagga luqada marka laga eego ana arajula qaala lahu low qaalat lahu zawjatuhu low qaalat lahu zawjatuhu hadday ku tidhaahdo ooridiisu طalliqnii ifur faallaqa jamiica nisaa'i fatallaqa jamiica nisaa'i oo uu furo dabadeed ee dumarkiisii oo dhan buu furay ninkani dhowr dumara ayuu lahaa dabeedna mid ka mida codsatay in iyada la furo khaasnimadeeday u codsatay sababtii waa gaar laakiin isagu wuxuu ku jawaabay inuu wada furay dhammaantood oo yidhi markaa waxa weeye antunna tawaaliqu yacni idinku waa furantihiin ya ama jamiicu nisaa'i ama nisaa'i tawaaliqu dumarkaygii waa furan yihiin yani waan furay waqaca alaaqu calayhin waa ku dhacayaa alaaqu korkooda dhammaantood walam yakhtasa biaalibati waxdaha kumana gaar noqonayo tii markaa codsatay furitaanka ee tidhi i fur oo keliya ku gaar noqon maayo ee kuwii kalena waa la wadaagaya markaa sababti waa gaar yani waxaanu noqday lafdigii maadaamuu caam yahay cumuumkii lafdiga ayaa la cuskaday mas'alada halkan lagaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay haddii sababi ay dhacdo sababtaasi su'aal ha ahaato ama yaynay ahaan oo khitaab uu ku soo arooro sababtaa daraaddeed ama sababtaasi markay dhacday baa khitaabkani soo arooray ma waxaa laga qaadanayaa caamnima mise waxaa la odhanayaa sababtay ku gaar tahay ama sababtiiyo wixii la noocay ku gaar tahay baa la odhanayaa waxay soo naqliyaan ahlucilmiga qaarkood khilaaf bay soo naqliyaan ashyaa ka mida ay khilaaf gelinayaan oo culamada qaarkood laga sheegayo inay yidhaahdeen haddii xukum soo arooro lafdigiisu caam yahay sabab gaarana ku soo arooro xukunkaasi wuxuu ku gaar noqonayaa sababtuu ku gaar yahay ama nooca sababta ayuu ku gaar yahay khilaafka waxaa loo nisbeeyey abu xaniife iyo asxaabtiis inay sababta wax ku khasisayaan waxaa kaloo loo nisbeeyey imaamu shaafici laftiis inuu isna sababta ku gaar yeelaayo shaaficiyada qaarkood iyo madaahibta kale qaar ka midiba shaafici waa u nisbeeyeen qolyaha shaafici u nisbeeyey waxaa ka mida imaamu alxaramayn oo shaaficiyu lmadhabah wuxu uhi shaafici wuxuu qabaa in sababta lagu gaar yeelayo bacdi kaleoo shaaficiyada ka midna waa laga soo naqliyey inay sababta markaa yidhaahdeen shaafici waa ku gaaryeelaya furuuc iyo masaa'il fiqiga oo ay ku dhiseen ra'yigaa shaafici ay u nisbaynayaanna waa jiraan madaahibta kale qaarkood waxay iyaguna ilaaqeen shaafici inuu qabo xukunkii lafdigiisu caam yahay oo sabab khaasa ku yimi shaafici inuu sababta ku gaar yeelaan xataa kutubta usuulka nadmi ee nadmiyada ah qaarkood baa taa ku nadmiyey sida waxaa weeye saaxibu murtaqal murtaqa lwusuul waa nadmi usuul fiqi ah oo siddeed boqoloo beyt ka badan calaa madhab almaalikiyana loo nadmiyo loo dhigay ibnu caasim sheikh la yidhahdo maalikiya iska leh wuxuu yidhi wاsababu اlmakhsuuصu cinda الshaafici yukhasisu اlcumuuma fi اlmawaaqici sababta gaarkii shaafici agtiisa caamka waa khaas yeelaysaa meelahay dhacdaba ha yeeshee culammada shaaficiyada badankoodu nisbada qowlka shaafici loo nisbaynaayo waa diidayaan waxaana ka mida culamada diiday raasi fakhruddiin araazi waxa uu ihi macaad allah an yasixa hada anaqlu canhu ya yani inkaar shadiida ayuu ku inkiray waxaanu tilmaamay shaafici inuu qabo lafdigii caamka ahaa ee sabab gaara ku soo arooray inaanu shaafici inuu qabo caamnimada xukunka in la qaadanayo oo cumuumka la ictibaarinayo saas inuu qabo aad waxaa ugu dheeraanaya mas'aladaas zarkashi kitaabkiisa albaxru lmuxiia kitaabka weyn ee usuulka albaxru lmuxiia la yidhaahdo ee zarkashi ashaafici uu qoray waxaa jira zarkashi xambaliya jira maxamed ibnu bahadir azarkashi ashaafici ayaa alifay waxaa la daabacay isagoo sideed mujallad oo marka aan waaweyneyn ah isagoo lix mujallad oo karoonroon ah isagoo afar mujallad oo waaweynana waa la daabacay dabacaad kala duwan baa la taabacay aad buu ugu dheeranayaa masaladaas waxaanuu tilmaamayaa in nowcan maa lagu idiraabay ilaa qaarkood ay yidhaahdeen shaafici masalada laba qowl buu kala yihi oo ay yidhaahdeen qowl odhanaya sababta lagu gaaryeelaya yeelaya iyo qowl odhanaya laguma gaar labada qowlba waa jiraan qaarkood ay yidhahdeen markaasuu qolyaha sidaa yidhi sheegaya qaar kale ay yidhaahdeen maya waxaa lagu xambaaraya axwaasha qaarkood ayaa markaa sababta lagu gaaryeelaya laakiin calaa kulli xaal sida uu markaa taxqiijinayo zarkashiba kitaabkiisa baxrulmuxiidka iyo kayrkiiba ay taxqiijinayaan oo shaaficiyada ka midi waa inuu shaafici qabo yacni lafdiga caamnimadiisa in la cuskanayo allahuma ilaa in la helo mooyaane daliil caddaynaya sababta in lagu gaar yeelayo ama daliil kale iyo caam kale ka hor yimaado laakiin xaalka markaa aan taas ayna jirin wuxuu qabaa in lafdiga caamnimadiisa la cuskanaya ayuu qabaa ahlucilmiga qaarkood sababta markay ka hadlayaan waxay kala qaadaan sabab ay ku jirto wasfi cillanimo faa'iideynaya iyo sabab aynay ku jirin oo waxay yidhaahdeen sababtii hadday ku jirto sifo faa'iidaynaysa cillanimo bixasabi hada alwasfi ayuu caam ku noqonayaa laakiin wax cillanimo faa'iidaynaya oo xukunku inuu ku gaar noqdo keensanaya haddaanu ku sugnayn sababta waxay noqonaysaa caam waana sida ibnu cuthaymiin nadmigiisa markaisaga almanduuma adahabiya uu ku maray oo waxau yihi wactabir ilcumuuma fii nasin uhir ama khusuusu sababin famactubir maa lam yakun mutasifan biwaصfi yufiidu cilata fakhud bilwaصfi wuxuu yidhi yacni cumuumka ictibaari nas la soo naqliyey gudihiisa caamnimada ictibaari oo cusko sababta gaarnimadeeda lama ictibaarin oo lama lama tixgelin oo xukunkii laguma gaar yeelin maa lam yakun mutasifan biwasfi intaan sababtu aynay ku dheehnayn oo aynay ku sifaysnayn sifo ifadaasoo yufiidu cilatan fakud bilwafi yani cillo faa'iideynaya laakiin marka sababtii ay ku dheehan tahay ama ay ku lamaan tahay sifo ama ay ku sifaysan tahay sifo cilanimo faa'iideynaya fakhud bilwasfi wasfiga qaado waxaa xukunku wuxuu caam ku noqonayaa bixasabi alwasfi sifadaasi meel kastay ku sugan tahay ciladaasi meel kastay ku sugan tahay laa bixasabi lafdi sidaa uu ibnu cuthaymiin yidhi culamo horoo cabbiray waa jiraan zarkashina waa ku soo naqlinayaa culammada qaarkood inay markaa yidhaahdeen haddii sababtii ay ku jirto wax markaa keensanaya xukunkii tacsiirinayoo keensanaya xukunkii wuxuu ku gaar noqonayaa yacni wasfiga yacni ta'siirinaya ee saamaynaya xukunka waa taa uu sheegayo markiisa markaa ibnu cuthaymiin tilmaamay waa taa ibnu cuthaymiin tilmaamayo weeyaan calaa kulli xaal masalada marka la taxriiriyo haddii waxa weeye sababtii markay timaado oo xukunkuna soo arooro sababtaa ku soo arooro lafdigiisuna caam yahay yacni wax ku gaar yeelayo qariino ah oo xukunkii khaas ka dhigaya hadday ku lamaan tahay ilaaba ilaa wuxuu noqonayaa xukunkaasi markaa inuu calaa xasabi alwasfi inuu markaa cumuumkiisu noqonayo calى sabiili اmithaal nabigu salى اllahu alayh wasalam waxa uu ihi laysa min albiri siyaamu fi safar samafalka kama mid ahaa in safarka ama socdaalka lagu soomo waxaa kalo uu nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa kuwo waxa weeye safar ku soomay intuu arkay oo safarkii oo soonkii ku dhibaatooday ayuu kuwaasi waa cusaad qaar kale uu nebigu u taqriiriyeyna waa jiraan waatay saxaabadii yidhaahdeen intaanu nebiga la safarro sala allahu alayh wasalam baa qaarkayana soomi jiray qaarkayana afuri jirin markaasaan qolana qolada kale ceebayn jirin marka idan waxay culammadu markaa yidhaahdeen bacdu ahlicilmi ulaa'ika alcusaa iyo laysa min albiri siyaamu fi safar waxaa loo jeedaa ciddii safarkii ku dhibaatoonaysaa oo soonkii ay soomeen ee safarka ku soomeen aan xamili karaynin kuwa sifadaas ku sugan baa soonkii cusaad ku noqonaya ama camalkoodu aanu khayr noqonayn wa ilaa haddaynay ku dhibaatoonaynin yani inay soomaan way u banaan tahay waxay isku khilaafaan culammadu iyo ma afdal ama inuu ruksada qaato mise inuu casiimada qaato ashyaada la tilmaamayana waa ashyaa ama adilo kale leh ama yani ay ku jirto wasfi cilanimo faa'iideynaya xukunka ku jirto wixii kale intaa ka soo hadhay cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi lafdi buu noqonaya laakiin noocu sabab sababta nooceeda kuma gaar noqon wax yidhi horta ma jiraan shakhsiguu ku gaar noqonaya xukunku hadduu sabab leeyahay shakhsiga ay ku soo degtay keliyuu ku gaar yahay oo fulaan ah cid sidaa tidhi ma jirto laakiin waxaa laysugu khilaafsan yahay cumuumkuma wuxuu noqonayaa bixasabi lafdi lafdiga caamka ah mise wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab sababta nooceeda sababta nooceedu muxuu noqonayaa sababtaa uu ku yimi mid la mida ciddii samaysaana waxa weeye aayadda waa soo gelaya wey oo xukunkii licaanku kuma gaar aha markaa hilaalu bnu umaya ee sababtu la yimid sabab la mida cidda la timaada xukunkii wuxuu ku noqonayaa markaa mid caam ku ah inay sidaas tahay oo waxa weeye culammadu markay leeyihiin sababtuu ku gaar yahay qaarkood ay leeyihiin inaynay shaksiga u jeedin ee nooca sababta u jeedaan shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku caddaynaya risaaladiisa la yidhaahdo muqadimatun fi usuuli tafsiir wuxuu cid tidhi shaksi buu ku gaar yahay ma jirto buuli oo shaksigu ku soo degtay aayaddu bay gaar ku tahay cid tidhi ma jirto wuxuu odhanayaa laa yaquuluhu muslim bal laa yaquuluhu caaqil mid caqli lema odhan maayo buuli waxaa la ysku hayaa waxa weeye ma bixasabi cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi lafdi mise wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab khilaafku waa intaas adilada in caamnimo laga qaadanaayo sababo gaaro leh waxaa loo deliishaday xadiidkaa waa loo deliishaday ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xadiiska sheegaya sababnuzuulku ninkaas muqadimaatu zinaa wax ka mida la yimi inaa aayadda ku soo degtay oo intuu nebiga u yimi buu yidhi xadka iga og yadaa nebigu u jawaabin waanu sheegay waxa uu sameeyey inay tahay muqadimaadkii zinada iyadaa nebigu u jawaabin baa markaa salaaddii la qiimay dabeedna salaaddii buu gala waa tukade salaaddii markii laga baxay buu ihi xadka iga og markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaadnala tukan markaasuu yidhi haa waa idinla tukaday aayaddan baa soo degtay dabeed markaasuu nebigu u sheegay hadalku tusinaya in waxa weeye salaadda lagu dhaafayo aayaddii markuu nebigu akhriyey ayuu wuxuu ali haada aliya haadaa waxdii aliya haada waxdii buu yidhi markaasuu nebigu u sheegay inay ummadda caam ku tahay marka inay ummadda caam ku tahayna lafdigan caam kuma noqone nusuulka horey caam ku noqotay ee tan waxa weeye su-aal baa keensatay calaa sabiili tawdiix buu nebigu u sheegay marka waxaa laga qaadanayaa lafdigii caam ah ama xukumkii caamka ahaa ee sabab gaara ku soo arooray in cumuumka lafdigiisa la qaadanayo ta kale waxaa u deliila saxaabadu waxay daliishan jireen cumuumaadka asbaab gaara ku soo arooray iskumana inkiri jirin yacni qisooyin kala duwan oo mutacadida baa ku soo arooray marka waxaa laga qaadanayaa saxaabadu inayn isku khilaafsanayn ta kale luqada lafteeda ku tusinaysaa in waxa weeye sababtu hadday gaar tahay lafdiguna caam yahay ama xukumku caam yahay xukumka caamnimadiisa in la qaadano calaa sabiil misaal nin dhowr dumara leh ayaa midi waxay ku tidhi ifur dabeedna wuxuu nisaa nisaai tawaaliqu dumarkaygu waa furan yihin waxay noqonaysaa inay wada furmaan tii talabtay oo keliya xukunka lagu gaar yeeli maayo ee wuxuu noqonayaa mid caama ta kale macno ahaan waxay u deliishadeen culammadu haddii xukun sharcigii lafdi caama ku soo arooro sababna uu lahaa alxujatu fii lafdi shaarici yacni shaarica lafdigiisu xujadu ku sugan tahay yacni saa'ilka su-aashiisa kuma sugna kumana sugna dhacdada marka cid ka dhacday xukunku kuma sugnayo xujadu xujadu waxay ku sugan lafdiga shaarica lafdigii shaaricuna waa caam marka cumuumkii waa in la qaataa cumuumkii waa in la qaataa marka xaalka sidaas loo qaadanayaa ee caamnimada lagu xambaarayaa waa haddii markaa lafdigu uu yahay mid mustaqil ah oo su-aaloo kale markuu ku yimaado lafdi sidiisa mufiid u ah mustaqilku waa maxay yani waa kalaam mufiida ibtidaa'an yani wuxuu noqonayaa xuju gaarkiisa u noqonaya caamnimadiisana waa la qaadanaya laakiin haddaanu lafdi mustaqila ahayn muxuu yahay su-aal baa la weydiiye su-aashiibaa dabeedna laga jawaabay jawaabta fahamkeedii wuxuu ku xidhnaanayaa su-aasha sidaasoo kale markay tahay waxay noqonaysaa in cumuum iyo khusuusba su-aasha loo celinaayo as aalu mucaadun fi ljawaab waxay ku xidhan tahay calaa xasabi sabab cumuuman oo khusuusan oo haddii lafdiga aanu gaarkiisa kale mufiida aanu ahayn marka taana sidaas yada ah weeyaan halkay mashaayikhdu yidhaahdeen kamaa ruwiya anahu sala allahu alayh wasalam mara calaa shaatin maytatin maymuuna xadiiska ayumaa ihaabin inuu sabab u ahaa ma sugna xadiiskani xadiis mustaqil u ahaa sida baabka soo socotaba uu kaga hadli doonaan mashaayikhdu neefka adrhigee baktiyey nebigu wuxuu ka yidhi halla akhadtum ihaabaha lafdi markaa khaasa ah ayuu ka cabiray oo kaga hadlay fadabaqtumuuhu fantafactum bih laakiin waxa weeye ayumaa ihaabin xadiis kaleo mustaqil u ahaa inuu kani sabab u yahay yacnii kolley kuma arag anigu markaa intaan kolley arkay filana maayo inuu xadiiskani xadiiskan inuu sabab u ahaa sababtaas inay sababta sababtaa inuu ku yimi xadiiskani taas waxa weeye markaa ma filaayo xadiis kale oo gaara oo mustaqila ayuu markaa ahaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk